rasuuli amiin wala alihi wasaxbi ajmaciin ama bacd waxaan ku jirnaa weli salaat ljamaaca waxaanan soo gaarnay halkuu yihi wa shuruuط ljamaaca salaada jamaacada lagu tukanayo shuruudda ku xiran inay asaxdo oo haddii la waayo aanay asaxaynin waxay tahay an yanwiya alma'muumu qofka ma'muumkihi inuu niyoodo aliqtidaa kudayashiya imaamkan inuu ku xiranayo waa inuu niyoodaa salaadiisa waa inuu u niyoodaa imaamkan muuqda ama dadka tukinaya inaad ku xidhatay salaadii mas'alada imaamka iyo ma'muumku isku xirnaansho macnawi ah ka dhaxaysa oo keenaysa isaga inuu daba socdo oo ka dambeeyo ficilka iyo ku raaco isku xirnaanshahaasi wuxuu u baahan yahay niye inaad la timaado si falkaagu falka imaamka u raaco ugu xirnaado siduu xarigii imaam iyo ma'muum wujuubkii mutaabacada ay u dhalato shardiga sidaasi asal waxaa u ah xadiidkii cumar ee inama alacmaalu biniyaati camalku niyadu ku xihan yahay mutaabacadiiyo daba socodkuna waa camal niyo u baahan weyn si ay u banaanaato isagaa un inaad sugtood fiirsatood ku xirnaato waa inaad niyo la timaado masaladaa intaan ogahay fuqahada muslimiinta khilaaf shardigaa kama taagna intaan garanayo fain ahmalahu hadduu niyadii ihmaaliyousan kuba darin usan niyoon ahmala waxaa la yidhahdaa wixii uu qofku iska daayay ama uu dayacay hadduu qofku yidhahdo salaaddii xirtay isagoo niyoonba incaqadad salaadiisii waa xirmaysaayo waa guntamaysaa furaadaa kelinimo qof keli tukanaya salaad xirtay baa tahay waayo maqribkii baa timid imaam inaad ku xiratana maadan niyoonin allahu akbar baa tihi salaad maqrib dee nin keligii salaad galay baa tahay maxaa ka dhalanaya marka labadaa niyo waxaa niyooday imaamkan inaan ku xirnay ama ma maniyoon imaamka inaan ku xirnahay maxaa ka dhalanaya fa in taabacahu isagoo keligii xirtay imaamka hadduu raaco bilaa niyati niyo la-aan maadan niyoonin inaad ku xihan tahay keligaa baa salaad iska xirtay haddana imaamkii baad fiirsatayo markuu rukuucaad la rukuucday markuu soo toosay baad la soo toostay markuu sujuudaad la sujuuday waxoogay haddii uu dheereeyo waa la dheeraysay kumana xidnin imaamna kuma aha mana aadan niyoonin batalat salaatuhu salaadiisii waa buraysaa in intadara afcaalahu afcaasha imaamka hadduu sugo intidaaran awiilan sugitaan dheer waxoogay hadday noqoto inaad sugto ama dabcan aada ficil ku raacdo aan mawqif qaci salaadaada ku aadanayn imaamna uusan ku ahayn salaaddii oo ragcadna tukaday baa timid halkaasaad garab istaagto allahu akbar baa tidhi manku kuma xiran ragcaddii labaad marka la tukaday buu atixiyaad u fadhiistay waad ula fadhiisatay imaamna kuma aha oo maadan niyoon de batalat salaatu salaadaadii waa buraysaa in intamara afcaalahu haddii uu sugo intidaaran tawiilan sugitaan dheer waayo salaadii inaad durbe istaagta la rabay bay cabaara taxiya isaga sugaysa oo la fadhiday waxaana sababta ay kaaga buraysa lagugu sheegay nin baa daba socotaa wax iskaga keed xiran uusan jirin waad la fadhiisataa waad la istaagtaa waad sugtaa waad raacdaa xarigii idin xirikin xiraye niyadii iqtidaha iyo kudayashada ahaydna maadan la iman haddaba nin salaadii ajnabi iyo khaarij ah nin daba socdo u hogaansan baa tahay taasina salaada way burisaa way jebisaa fain qalla hadduu waktigu yar yahay aw itafaqa ama way isku soo dhaceen faatixada anaad iska akrisanaysa ninka waxba kaama gelin dhamayntiisi iyo dhamayntaadii baa isku soo aadoo rukuucdii baad iskuma rukuucdeen waxba ku yeeli mayso laakiin d ma dhici ma dhici karto salaadoo dhan inaad iswaafaqdaan ma dhici karto tan haddaad iswaafaqdaan rukuucda waa dheerayn hadduu isaga gaabiya maxaad samayn hadduu gaabiya la gaabi hadduu dheereynaya la dheere markaa nin madax banaan ma tihin salaadaada laba mid yeel keligaa xiroo madax banaano imaamka ku xiroo isaga raac ku xiran maayo waanan raaciyo madax banaanaan maayo labadaasaa la isu diidan yahay marka kadib wuxuu yihi walow iqtadaa hadduu ku daydo salaada ku xirto bima'muumin qof ma'muumaad ku xiratay oo safka ku jira xaala iqtidaa'ihi isagoo isaguna kusii dayanaya imaam kalou isna daba socdaa batalat salaatu salaadiisii way jabaysaa horta mas'alada hore dad isku xiran oon imaam isu ahayn idinku weli ma aragteen dawaa'iftan shiicada waxaa ka kamida qaar jamaacada wada tukada oo isku xiran baasna waxaan ku arki jiray dhowr iyo siddeetankii masaajid qolyaha shiicadu ay leeyihiin waa la adimaa waa la adimaa imaamna arki maysid muadinna arki maysid taan soo gallay salaaddii markay aqimeen baan dhex wareegnay oon daawasho u gallay allahu akbar nin kale arki maysid nin mexraab taaganna ma jiro war ninkan jinni allahu akbar laleeyaha la rukuucayo xaggee joogaan waan weynay masaladaanay ugu taagan tahay baa ilaahay xajka carafana geeyey hadda khaymadi iyo adduun baa laga buuxiye banaankai carafe waxaan garanayaa carafadaasoo dhowr khaymadood muahane yaryar maahane inta kale banaantahay geedaha loosoo fadhiyo qolyo tukanayaa kusoo baxay marka iyo kas aan usoo aadnay markay garan maayo ninka salaada hagaya kursigu ku fadhiyaa ma tukanayo halkaasu fadhiya allahu akbar bule waa la rukuucaya samic allahu liman xamida waa la toosaya markaasaa waxaan isiri deena waagii ninkii imaamkii aada la-ayd nin meel iska fadhiyo dadka ka hagayuu ahaayo haddaba maanta meel uu ku gabadoo oo qarisuu banaanka waaye waaka banaanka kursiga mikrofoonka salaada uga takbiirsanaya samica allahu liman xamida allahu akbar ilaa asalaamu alaykum asalaamu alaykum buu yihi oo laga baxay mid baa moreysay marka waxaa ihi imaamkiiniaw wuxuu yihi waktiga rukuucdun baa naloo sheegaya nin nin ku xidhan laguma jiro intaa meesha wada taagan nin nin la tukanaya malaha waxaa la yaabay bay igu noqotay laakiin oo qaraaibkii soo maraya marka way jiraan marka sidan lagu leeyahay culimadu waxbay arkeen wixiiba inaad ku kadsoonta ama uu kuu dusa laguu diidayaan masalada wawqtada hadduu ku xirta bima'muumin nin maamuum buu ku xirtaa xaala qsidaahi isagoo ku xiran cid kale batalat salaatuhu salaadiisi way buraysaa dadku waa imaam iyo ma'muum qof hal mar labadaba isku noqon karo qolana imaam u noqon kara qolana ma'muum u noqon karaay ma jiro haddaad salaada cid ku xiranaysa ninka lagu wada xirtay ku xiro laakiin adi kan aan ku xiran kanna kaasuu ku xiran saasa safka isu daba joogaynaa lama ogola qofku markay imaamkii kala baxaan kadib waad ku xidhan kartaa keligii qof tukanayana waad ku xidhan kartaa laakiin isaga inaad ku xidhato isagana qof kusii xirta lama ogola waayo isaga salaadiisii khiyaar iyo go-aan iyo xor ma aha cidaan khiyaarba salaadiisii ulahayn taadiina inaad qoorta ugeliysa lama ogola suuro weeg baa jirto innaga hadda jirta anugu kolba waa garanaya inay jirto hadda maalmaha inay jirta garan maayo xilligii uluwiguu soo baxay takfiirku baa waxaa marxalad waxay mareen la dhihi jiray jamaacaatu tawaqufi watabayun intaynan gaarin masalat hijra hijrada baa waxay yidhaahdeen masr bay kasoo bilaabatay mujtamacan waa mujtamaca kaafiratan iyo ka masaajida ku tukanaya kamana dhexbixi karno waama dawladaa gaar inoo raadsan ama dadkiiba in layna garto ma rabno maxaan samaynaa masaajidka aan kula tukano kana tukano hijra shucuuriyaa loo bixiya marka waxaad adigu dareentaa inaadan dadkan la joogin adoo kudhex jira uu kula joogaa niyadana wuxuu iska dhaadhicinayaa adigu waad ka hijrootay markaasuu wuxuu ku leeya kufriga macaasida waa in laga hijrooda haddii kale waa la gaaloobaya adigu waad eg taagan tahay isagu wuxuu niyeysan yahay hijru niyeysan yahay adu aadan niyeysayn hijra shucuuriya la yidhahdaa marka waa usuushay kamid tahay maxaa la samayn marka safka hore nin iyaga aa geli inta kalena safafka dambey geli kaasi keligii baa xirtay iyaguna isagay ku xiranayaan safkana waa kugula jiran awood isagu si aan loo garanin imaamku qoorka ka fiirsanayaa markuu rukuuc uu ka daba rukuuci qolada dambena isagay ku xidhan yihiin innaga soomaalida marxala mucayanay la soo martay oo aada u koobnayd intaan xogteeda haya raggeeda maanan aragin laakiin caalamka muddo dheer bay soo martayo war dad safka kugula jira ninkan masaladii horaa ku dabaqmiyo nin imaamuu daba socdaa kumana xirna manaa qilat fiqigay kamid tahay imaamaadan ku xirin masaladana fuqahada khilaaf muctabara kama jiro haddaad imaamkii iska raacraacda adoo ku xiranin batalat salaatuka ninkan inuu isqariyana waa rabaa jamaacadii way ka goosteen in la dhahana ma rabo imaamkan kaafirkaa ah inuu la tukadana ma rabo marka majbuuca umuur iyo masaa'il buu rabaa inuu isu keenay keligii baa tukanaya asxaabtiisuna isagay ku xiran yihiin waayo waraaca kaafirin salaadu ma asaxdo banaankay salaadii uga goosteenna dhib iyo darar bay soo gaarsiin maxaan samaynaa adugu sabka hore inoo gal annaguna sabka dhammaan gelaynaa annaga adaan imaamno adaan ku fiirsanaynaa adiguna hade ninkan iska yar daba soco oo aayar iska daba jiitan si aan la inoo garanin suurada noocaasi waa suura caalamulislaami in badan soo martay maa qanatay meelaha qaarkood weli ka jirta walyawil imaamu imaamkii ha niyoodo alimaamata imaamada ha niyoodo ninkii imaamkaana inuu dad imaam u yahay oo tukinaya ha niyoodo istixbaaban laa wujuuban waa sunna oo fadligii jamaacada inuu helo waxay kaga xiran tahay inuu imaamnimo iyo dadkainuu tukinaya niyoodo laakiin iyaga jamaacadoodii kagama xirna isaga niyadiisa iyaga niyadooda waxay ugu baahan yihiin say jamaacadiina fadli ugu helaan mutaabacadii iyo imaamka raacitaankiisana wej sharci ay u yeelato iyagu labadaasay ugu baahan yihiin isagu mutaabaca uma baahna oo isagaaba la raacayaaye cid isagu u daba socda ma laha muxuu uga baahan yahay marka xog masaladii kalo ahayd fadli iyo tawaab iyo ajir inuu helo haddiise isagu keligii u salaadiisa niyoodo dadkuna ay isaga xirtaan salaadiisiina way asixi laakiin jamaaco fadligeed ma laha iyagana salaadoodii way asixi fadligii jamaacadana waa helayaan oo keli inuu tukan karo qofku laguna xidhan karo nabigaa sameeyey sala allahu alayh alihi wasalam oo nabigeenu markuu salaada habeenkii tukanayey saxaabada qaar baa u yimidoo way la tukan jireen ibnu cabaas baa guriga la seexday bitu fii beyti khaalati maymuna markuu leey saxaaxa ku taalo nabigaa salaad galay ayar baan wuxuusan arkaynin baan iska dhigo ka yar dhuiyasu ku arkin baa idhi waan soo weysaystay bidixda aan ka istaagay waa isoo soo wareejiyey midigtuu istaajiye waa kale anas wuxuu leeyahay nabiga ala sl meel isaga tukanaya habeen masaajidka kamida ah, sunuu tukanayay anaa ku xirtay qolo kalaa kusoo xiratay marka unu xoogay badanay salaadu iska waday wadeeguna dareemay isaga inaan ku xirannahay gurigiisu iska galay subaxii baan nidhi miyaadna garatay ha waa idin gartay buui waa idinku baraarugay buui aniga inay daba socotaan ee gurigeeda ku tukada halka imaamku nabigu imaamo ma niyun alayh salaam waxaa kamid ah ibn mascuud nabigoo tukanayaa imid buu yihi salaadii buu dheereeyey waan isaga xidhay bui anigana salaadii buu dheereeyey xataa hamamtu bimrin suuin arrin xun baan damcay inaan nabigoo taagan dheer igu dheer dheerkiiga batay aan isaga tago xudayfa wuxuu le nabigoo tukanayaanu imid ku xirtay aayad raxmad hadduu soo marana waa ducaysanayay aayad tasbiix hadduu soo marana waa tasbiixsanaya aayad hadduu soo maro cadaabna ilahay buu ka magan ibnu mascuud iyo xudayfe midkood baa wixii sheegay ragcad buu nabigu baqaro bilaabay waxaan iskali buu yihi markuu boqol ayado gaadhuu rukuuci doonaa waa dhaafay juska sayaquulu wuu ku rukuuci doonaa baan iskali buu waa dhaafay ha suuradda dhan bu hal ku tukan rabaa baan iskali buu markuu dhameeyo adnisaa bilaabay tiradii way ka luntay marka tiradii marka waa ka luntay adnisuu dhameeyey haddana aali cimraan buu bilaayay aali cimraan waa hal ragcad ogow intaasuu nabigu ku tukanay sal saddexdaas suuradood buu ragcada ku tukaday ninkii salaada la tukan yihi in salaad dheer kusoo talagelin maxaa qabanaysa ma isaga tagta seebaad yeesha ma taagnaan kartid ma fadhiisata waxaad ku talagashay niyadu wax cajiiba wey markaad dheereen ku talagashay durba daali maysi laakiin markaad durba qar siiyo toban daqiiqa soo baxdhado ee hal sac lagugu jira ragcaddii adiga dhan baa isu dhexyaacay marka ninkan inta waxaan ula jeednaa nabigu keligii buu salaada iska xihan jiray alayh salaam dad baa arki jiray way ku xidhan jireen wariga qalad baad samayseen iyo maxaad iigu xidhateen midna ma dheh jirin sala allahu alayh alih wasalam marka wayawin imaamu alimaamata ha niyoodo fa in hadduusan niyoon oo keligii iska xirto incaqadat furaadaa isagana keli u guntani wasaxa aliqtidaau bihi in lagu daydo oo lagu xirtana way asixi wafaata alimaamana waxaa ka tegi oo dhaafi hawaaba aljamaacati fadligii jamaacada buu waayi isagun baa wax isyeelay soomaha markaas dankii jamaacadoodii way u asaxday fadligoodii way heleen imaamnimadoodii imaam u yahaa way u asaxday isaga laakiin fadligii jamaacadan buu waayey dadkiina waa la tukadeen marka haddii lagugu soo xirto adoo ku talagelin adna niyada saacaddaa laga bilaabo imaam inaad tahay niyada geli fadli iyo ajir baad ka heli wayushtaratu waxaa shardiga ah laakiin niyat limaamati imaamnimo inuu niyoodo fi jumcati salaada jumcada salaada jumcada waan iska xiran laga yeeli maayo sababtoo ah waxay ku kala duwan yihiin jumcada iyo jamaacadu jumcada in jamaaca lagu tukadaa shardi asixitaankeeda u salaadahan kale inay kaa asaxdaayo shardi ma aha salaad jamaaca inaad ku tukato oo keliga haddaad tukata way kaa asixi ama ninaana sunna muakadaa ku dhaaftay ama cinda bacdi culamaai farad baad ka tagto oo dembi baa gashaandahana laakiin laba gooraba way kaa asixi jumcada laakiin jamaaca la-aan ma asaxdo saas darteed imaamkii hadduunan imaama niyoonin salaadii uu tukadee jumca jamaaca maaha mana asaxayso jumcadan ay ka asaxda hadduu rabo waa imaamnimo inuu niyoodo say salaadii jamaaca ugu noqoto wayushtaratu waxaa shardiya niyat limaamati baa shardiya fi ljumucati jumcada maxaa u daliila baabkeeda ina ugu iman doontaa insha allahu tacaala yundabu waxaa sunaa liqaasid jamaacati jamaacada qofka soo aadaya usoo socda almashyu inuu socdo bisakiinatin si xasiloonoo degan inuu u socdaa wanaagsan arrinta arrin fiican oo sunnaa wey siyaabo badan buu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam mar wuxuu ku cileeyey wuna cileeyey oo wuxuu maqlay maalin salaada isagoo ku jira mar waa kii maqlay shanqarka dadka soo gelaya manaa orodkooda niko ordayi iyo ninka rucdayna iyo digdig digdigtooda mujalabata rijaalin rag ordaye cadkooda isku dhacaysuu maqlay markaasuu salaada markuu ka baxay ui waraada maxaa idin ku dhacayo aada la degdegaysaan oo la cararaysaan qofku markuu salaada yimaado qof salaad ku jira weye ajirkii qof salaad ku jiraa laguu qori intaa soo socoto waxaad u cararaysaa soo ajir salaad ma aha nin salaad ku jiraa ajirkii laguu qori alaykum sakiina si tartiiboo degan u socda ama lugee ama gaari wado gaari haddaad wadato sidii wax waalaan inaad u orado oo dadkana khatar gelisa adna qubqac qubqac ka sii siisahay waxba kama duwanaa ninkii socdaye ordaye rucdaynaya kama duwani si tartiiboo aayana laba gooraba u soco famaa adraktum fasalluu waxaad soo gaartaan tukada la tukada dadka wamaa faatakum wixii idin dhaafayna faatimu dib ka dhamaystira laakiin ha ordin oo aada ha u degdegin fadli salaadun haddaad u cararaysay socodkanba salaad nin ku jiraan lamidtao ajirkii waa kuu socdaa si tartiib marka ha iswaalin aadna ha isu dadajinin markuu nabigu abubakra yimid ee isagoon safka soo gaarin intuu rukuucay allahu akbar yiri oo rukuucay rukuucda dhexdeeda soo socday ilaa uu safka soo galay nabigu wuxuu ku yihi zaadaka allahu xirsan walaa tacud dadaal bay ka ahayd alla ha ku ziyaadiye ha ku noqon ha ku noqontu halkaa ha kasoo takbiirsan maaha adoo takbiirsaday halkaa intaad rukuucda rukuuca soo soconina maaha deg dega weeye waayo nabigu meesheedaan ugu tegi doonaaye riwaayaad kaleu ku faray sal alay slam hadduu idinka tegeysa rukuucda laydin dhaafayo halkaaga intaad ku rukuucdo adoo rukuucsan soo soco seen rukuucda kuu dhaafin nabigaaba k dad kula dardaarmay sala allahu alay wasalam xilligii saxaabadii khulafadana aad bay mashhuur ahay inay sameeyaan oo aasaartay riwaayaadku aad bay u fara badan yihin waxaa laga gartay rukuucda lagu gaaray imaamku lala rukuucayna ma ahano soo celina ma dhihin dad kalena wuxuu ku yihi xadiis abi hurariyan arki doono rukuucdaas aad ku gaadhaan tirsada maxaa soo haray orodki iyo degdeg iyo cararkii baa soo haray walaa tacud taasi ha u noqon marka deganaanti baa lagaa doonaya waayo uxaafidu wuxuu ku xifxifdinayaa oo ku dadaalayaa inuu joogteeyo qofku calaa idraaki fadiilati takbiirati lixraami takbiiradii ixraamka iyo xirashada fadli gaar ay leedahay inaad soo gaartee taa inaad haleesho ku dadaaloodan maalin kastaba dhaba ka gaarha noqon waxaad ku dadaashaa allahu akbar imaamku marka uu leeyahay inaad safka joogto oo takbiiratu lixraamku aynan ku dhaafin sababtoo ah xadiid tirmidi iyo kayrkii warinayaan oo anas ibni malik ba wuxuu leeyahi radia allahu canhu ardaahu qofkii afartan maalmood dadka la tukada oo afartankaas isku xigaayey takbiirta hore soo haleelaayey kutibat lahu baraa'ataani baraa'atu min annaari wa baraa'atu min annifaaq labadaasaa loo qorayaa naarna beri baa laga dhigayaa munaafiqnimana ilaahay waa ka waa ka beri yeelayaa fadligaasay leedahay takbiirta hore in la gaaro taa ku dadaala culamo badan baana tasixisa xadiidka raxmat ullahi alayhim jamiican wa taxsul fadiiladaas a takbiirta gaadhay waxay ku xasishay oo lagu gaaraa bian yashtagila inuu ku mashquulo bitaxarumi xirashadii salaada caqiba taxarumi limaami imaamku markuu saa u xirtaba markaaba adna inaad hawshii guda gasho xadiidkii ibn anas weeye inamaa jucila imaamu liyutama bihi faidaa kabara fakabiru allahu akbar hadduu yihahda ka daba dhaha waa kiliida tartiib iyo tacqiib bay faa'idaysaayo waa inaad kana dambayso cagtana cagta u taabto oodan idaa kabara allahu akbar hadduu yidhaahdo fakabiruu markiiba allahu akbar ka daba ka daba la dhaha maaha ka hor dhahana maaha ka daba dhaha ka dabadhaha oo iska joogana mehe markiiba ka dabadhaha fada macnaheedaa sidaasa taas waxaa laga gartay inay macnaheedu sidan yahay bian yashtaila bitaxarumi caqiba taxarumi limaami walow dakala hadduu gala qofku masalada badan marka fii naflin salaad sunuu galay fauqimat ljamaacatu jamaacadii baa loo aqimay salaad sunaa masaajidkii baa timid sunaad allahu akbar tiri adoo sunadii ku jira baa salaadii faradkii jamaacada la aqimay maxaad samayn atamahu waa dhamaystiranayaa sunadiisa in lam yaksha haduunan ka baqin fawaata aljamaacati jamaacadu inay ka tagto wailaa qaطaca hadduu ka baqase salaada sunada waa goynayaa oo intaad intaad salaada sunadaa ka baxdo baa waxaad gelaysaa salaadii jamaacada haddaad suno gasha marka waxaala gelitaankaa wuxuu ka horeeyaa aqalka geditaanka horeeya xadiidka abi hurayra nabiga alay slam waa kii ahaa idaa uqiimat salaatu salaad hadii loo aqiimo falaa salaata salaad ka dambaysa ma jiro ila alatii uqiima lahaa uqiimat lahaa tan loo aqimay ama ila maktuuba de salaad loo aqima soo faradu maaha sunada miyaa loo aqima mar haddii lagu yihahdo ila maktuuba ama ila lati uqiimat lahaa isu macno wey salaada faradka ee loo aqimay maahane salaad kala lama ogola waxay yidhaahdeen lama bilaabi kara wey wa amaa salaadii horey aada u bilowday bilowgeeda waaba lagu ogolaay laguma diidanayn marka maxaa istacaaruday oo iska hor yimid mid waa loo aqimay oo in la galaa la rabaa ko midna horey baabaad u gashay oo waa camal salaad iyo daaca aad ku jirto salaada jamaacadii dadkii hadday galaan adu inaad la tukata sunno wey salaadaad ku jirtana sunno wey oo kifaayihii shicaarka hadduu xasilo cala lmadhab wey maxaad adigu raadinaysaa fadiilatu ljamaaca raadinaysaa sunnadani hadday sababayso fadiilatu ljamaaca inay ku dhaaftana iska soo afjar hadday sababayso haddayna sababaynin tanna aada samayn karto fa helayso tanna aad soo haleeli karto da jirkeedii ka helaysana dhibaato malee soo dhamayso saa weeye ra'yiga madhab walaw dakala fii naflin hadduu gala sunno oo fa uqiimat iljamaacatu salaadii jamaacada la aqiimo atamahu waa dhamaystiranayaa in lam yaksha hadduunan ka baqin fawaata aljamaacati jamaacadii inay ka tagto wailaa qaacahu haddii kale waa soo goynayaa waa afjaraya hadday jamaacada inay dhaafto uu ka baqayo labada fadlina fadliga jamaacada ka muhiimsan fadliga sunada haddii aad labadiiba samayn kartana samee haddaadan labadii isku isu keeni karinna ka jamaacada muhiimsan ee ka kale iska jooji sidaasu ku leeyahay mualif xadiidkuna falaa salaata ila almaktuuba salaad cusub oo la bilaabo weeye waxaa laga hadlaye tii hore la ogolaa ma aha bay fuqahadu yihaahdeen raxmat ullaahi alayhi midna haddii hala murmo la yidhaahdana masaladu ijtihaadaad unba isugu soo urursan waayo markii la yidhahda falaa salaata salaad ma jirta ila alati ila almaktuuba falaa salaata waxay yidhaahdeen hadalkan muqtadaa baa jira muqtadaa muqadar aa jira ama falaa salaata nafyigan xisi laguma xambaari kara ta yidhaahdaan wey ma ma ansaxaysaan ku xambaarnaa kuma xambaari karno oo salaadaadu ansixi mayso aada ku jirtay kuma xambaari karno oo maxaa sabab ah horay baynu usoo marnayo nabigaa salaada subaxoo la aqima alayh salaam nin sunnadii tukanaya soo maray dhegtuu afka u saaray wuuna iska dhaafay ninkiina waa iska dhamaystay salaadii markii la tukaday kadib bay saxaabadu ninkii isugu tageeno warnabigu muxuu ku yidhi baa layihi subaxaad afar tukan doontaan buu yihi bu nabigu haddii ayna salaada waxba ka jirin war ka bax buu dhihi lahaa bay yidhahdeen hadduu isaga laftiisa u qaatay salaadaadu waa baailna isagaaba ka bixi lahaa nabiguna ka bax ma dhihin isna waa dhamaystirtay nabiguna kadib ma dhihin wariyaa hadalkaasaan kuli maxaa u dhamaystirtay oo salaada uga bixi weyday inay asixi baan garanay falaa salaata tasixu marka ma noqon karto falaa salaata tubtada marka iyo dhihi maayo tasixu baan dhihi xadiidka kalaan ta'wiilin oon ka jawaabi ijtihaadiyaad iyo saasay aniga la tahay baa suu timaadeen sawma taada hadday kula saxanta islikiisaa la saxan halkaa kaga socod ma waxaan uga jeedaa inaan ku idhaahdo salaada waxba kama jirto nas wey ayaan lagu dhihin nas baa sariix ku ah ma jira nas sariix ku eh nas waa muxtamil ixtimaalka sida loo jamcinayana waa ijtihaadaad culimadu ay kala duwan raxmat ullaahi calayhim walow dakala taasuna ahayd walaw dakala hadduu galo fi lfardi salaadii faradka ahayd munfaridan isagoo keligiia imaamkii baad yar daaxsatay waxaad tidha arrintaas ka tukatay isaga tag meesha ama imaamkaadan rabinba inaad ku daba tukato lisababin ama sabab sharci ha noqoto ama sabab aan sharci ahayn ha noqoto bisabab sharciga waa noqon kartaa tad aan sharci ahaynna waa noqon kartaayo inaad isku yar dhacsan tihiin baa dhici karta waxoogaa isku yar dhacsan tihiin imaamka markii la isku dhacsan yahayna de dadka qaar salaada dhexdeeda isku caayaanba salaada dhexdeeda la isku caaya waxaa waxay nimankan maqrib alcarabi nimankan baraabirada waa niman aad dabci dabcikulul wey dagaalkuna waa fooda waxay yidhahdaan mid ma'muuma iyo imaamkaa isku dhacsanaa maamuumkii gadaal taagnaabaa imaamkii markuu rukuucda kasoo toosay maxaa laga rabay samic allahu liman xamida sooma maamuumiintuna maxay lahaayeen imaamkii baa qaldama yii rabbanaa walaka alxamdu ninkaas ninka ceel buu uqabay carubay sayn waaye ninka markaasu wuxu washnixna ana yaa ximaar war dameer iyo anagu maxaanu dhahaynaa taayada hadaadagu tirin inagu waxaan dhahaynaa marka waxyaabaha karaa'ibkay kamid tahay marka waxaa imaamkii maamuumka isku dhacsani halka waxaad arkaysaa hadday iskuba dhacaan badana iskuma daba tukadaan keligii bu tukan hebel ku daba tukan maayo kule maxaa dhacay arrin meel isku soo yar afdhaafeen waxbay isku yar qabteen calaa kuli xaal walaw dakala hadduu gala fi lfardi faralkii munfaridan isagoo keligii salaadiisii xirtay ko fauqiimat iljamaacatu isagoo ku jiraa jamaacadii la aqimay tii hore sunahayd soo farad haddaan galay maxaan sameeyaa nudiba waxaa sunno ah naf qalbigu inuu u bedelo naflan suno muطlaqan suno muطlaqoon wakti go-aan lahayn oo ragcatayni laba ragcadood ama naflan rag muطlaqan ragcatayn ragcatayn inuu u bedelay iyadoon salaada uu galay la kala qaadinna way noqon kartaa ma maqrib bay ahayd ma laba ragcadood bay ahayd ma cishay ahayd ma subax bay ahayd cadadkii salaadoon la kala qaadin inaad sunaha waktiga lahayn niyadii bedesho ila niyada in la bedeli kara imaam iyo ma'muum iyo cadadki iyo la bedeli kara waan soo marnay faradki iyo sunaduna niyada waa loo kala bedeli karaa bay yihahdeen qiyaasan calaa dalik inaad laba ragcadood oo sunaa intaad u bedasho dhamaysato uma yaqtadii imaamku uu ku daydo jamaacadaad soo galaa fiican khiyaarka ugu fiicani waa inaad salaadaadii niyooto sunna inaad u bedashay laba ragcadooda wixii kaaga dhimanaad dhamaystira labada ragcadood kadibna aad imaamka salaadii faradka ay kusoo xirato sida ugu fiican sidaa weeye maxaa kaloo ku banaan inaadan yeelin ad iska wadato iyo inaadan yeelin ad ku xirato fain lam yafcal hadduunan yeelin wanawal iqtidaa in imaamka ku xirto u niyooday fii asnaai salaati salaadiisii dhexdeeda saxa way asixi wa kuriha waana karaahiye laga fiican yahay salaadii laba ragcadood markaad marayso duhur baa la aqinay allahu akbar baa la yihi safkiina waa ku soo gaaray waxaa kuu banaan inaad xilligaa laga bilaabo ma'muum inaad tahay niyooto salaadaadi marka de laba ragcood baa i laaban isna afar baa u laaban maxaan samayni minhaaj laba hor ordee way kuusoo socotaa ee mas'alada marka koobaad sidaa inaad samayso way asixi oo way banaan tahay oo nin keligii munfarid ahaa imaam waa maamuum waa isu bedeli karaa nimaan imaam ku ahaynna imaam waad ka dhigan kartaa isagoo nin imaam ku ahaana intaad ka bedelato mid kale waad ku xidhan kartaa adoo imaam ahaana maamuum waad isu bedeli kartaa intaba waa la ogolyaha waana soo marray adiladeedii wayna nagu soo noqon doontaa nabiga ala sl isagoo abubakar dadka tukinaya nabigaa gadaal ka yimi imaamadii nabigaa la wareegay abubakr markay ka hor imaam ahaa muxuu isu bedelay maamuum isu bedelay dadkii abubakr imaamka uu ahaa imaamkii waa bedasheeno nabigay imaamnimadiisii ku wareegtay haddaba imaamkii oo la bedeshay soma arag salaadii dhexdeeda iyo imaamkii laftiisa oo salaada dhexdeedii maamuum isu bedelay salaadii dhexdeedii imaam inaan ku xirtaay dhibaato ma laha marka saxataa wey wa kuriha karaahiye wey maxaa looga jeedaa khiyaarkii horaa sunna ahaa sunada khilaafkeeda oon la samaynna baabulkaraahay gashaa jinsulkaraahay gashaa jinsulkaraahana waxay ku gashaa nooca la yihaahdo weeye khilaafu awlaha ay yihahdaan wey ayib walazimahu xilligaa laga bilaabana waxaa ku waajiba almutaabacatu inuu raaco licumuumi inamaa jucila imaamu liyutama bih lama kala qaadin ninka imaamka kuwa mudhaxaas kaga soo xiratay isagaa dhexda imaam kaaga noqday lama kaa qaadin inamaa jucila imaamu liyutama bihi baa layidhi mutaabacadii waa waajib ayib fain tamada hadday dhammaato salaatu lmuqtadi ninkii ma'muumka ahaa salaadiisii baa dhammaatay awalan imaamkii ka hor afar ragcadood bay ahaydee labaad maraysay laba markaad maraysaa dhexda kaga xiratay laba markuu isagu tukado adiga misay ku tahay afartaadi waa dhamaysatay imaamkii baraaci oo salaadaadii lix miyaad ka dhigi maya intadara fi tashahudi ataxiyaadkaasu ku sugi fadhiga aw sallama ama intuu goostuu ka goosto buu salaamo nafsan oo salaadiisi ka bixi labadaa khiyaar baa u furan amaa inay la kala goosto imaam iyo ma'muum mas'aladani asal way asaxday baabu salaati alkhawfi bayna ku asaxday nabigu labada daaifa markuu tukiyey qoladii hore markuu ragcad tukiyey ragcaddii labaad loo istaagay isaga taagnidii ku haray iyagaa ka goostay salaadoodii intay dhamaysteen ragcaddoodii kale isagoo weli taagan bay salaadii isaga baxeenay dhufayska aadeen waada baa ka hor nabigu uu taagan yahay weli iyagana way dhamaysteen nabiguna ma dhamaysan soomar way ka baxeen salaadoodii wayna iska tageen hadday xaalad timaado imaamkii dhexda inaad kaa goosato salaadaadii dhamaysato aada iska dhaqaaqi karta waa udaliil ninkana aw sallama salaadii hadduu ka baxo salaadiisi unbuu dhamaysto imaamku uu ka xari furtay soo ma asal bay leedahay in la suga sawma aha nabigaa sugay dadkii maqnaa kadib ragcad bay la tukadeen qoladii cusbay haddana qoladii cusbay ragcaddoodii baa udhinayd iyaga isna labadiisi waa u dhamaatay imaamkii intay kaceen bay soo dhamaystirteen fadhiguu kusii sugay hadhowna wada salaamo noqdeen in laysa sugi karana waad garatay sooma intadara fi tashahudi aw salama halkaa faaiida kaaga soo baxday faaido ayaa kaaga soo baxday faaiida kaaga soo baxday waa salaadaha adigu salaad cishaa timid jamcu taakhiirna waad soo samaysay maqrib iyo cishaa wa soo dibdegtay ma salaada cishahaad ku xihan mise salaad maqrib baad ku xihan alafdalu salaada maqrib inaad ku xidhata wey oo markaad saddex ragcadood tukato ataxiyaadkaaga intaad boobto ood ka goosasho niyooto ood ka baxdo ragcaddan kale intay ku jiraan aada istaagtaad cishihii haddana qafka aad ku xidhato laba labadaba kow xaaladani waxay ruksad kuu siin labadii salaadba jamaaca inaad ku tukato maqribkiina jamaacaad la tukatay ceshihiina rukuucdii ragcaddii haddaad gaadhay jamaacaad la tukatay oo fadluljamaaca labada salaadood beeri mid labaadna way ku siino haddii salaado la qabaynayo ama salaada jamcu taakhiir la sameeyo salaadii waktigeedu horreeyey in la hormariyaa sunna ah culamada qaarkoodna waaba waajibiyeen khilaafkaana waad ka bixi sunnadana waad la iman laba fadli jamaacana waad heli imaamkii markaad ka hor dhamaysata adu saddex baad hayday moogtahay hadday wain tamat salaatu lmuqtadi awalan hadday hor dhamaato intadara fi tashahudi aw salam aw salamada qaado si cishiina ragcadda rukuucda intaad uga gaadho intuu faatixada akriyaya nin masbuuq gadaal ka yimid oo rukuucda kasoo gaaray baa noqon allahu akbartaa tiraada hore kala rukuuc faatixadii uu kaa qaadi way soo socotaa salaat lmasbuuq saasay soo laba khayr laba jamaacana maadan helin fadliga fadligii sunada kala horumarinta salaadu sidoo kaleba wakti horeena waad gaartay marka halkaasna waxoogay baa ah kaaga soo baxay ka faa'idaysa walow axrama maca alimaami imaamka hadduu salaada la xirtay imaamkii markuu allahu akbar yiri baad ku xiratay uma akraja nafsahu wuxuu ka saaray min aljamaacati jamaacada baad isaga baxday wa atama wuxuu dhamaystay munfaridan isagoo keligii ajaaza banaan haddaad cudurtaad sharciga leedahay imaamkaa salaada kugu dheereeyey xaalad baa kula soo daristay xanuun iyo wax lamid oodan salaadan xamili karin inaad salaadii niyootay inaad ka goosatay imaamka oo aad halkaagaas salaadaadii dadejisato oo aada isaga baxdo markaad dhamaysatay iska tagto jaaza banaan laakin yukrahu waa karaahiya bilaa cudrin cudurdaar la-aan asalna waxaa qisadii mucaad ibni jabal uu dadka salaada ku dheereeyey nin beer ka soo rawaxay oo awrtuu beerta ku waraabinayay u taagan yihiin buu mucaad suuratulbaqara dabada qabsaday salaadii cisha intuu isaga baxa isaga goostay uu salaadiisii dhamaystirtay si qaabkeen uga goostay ikhtilaaf baa riwaayaadka ku jira dib baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala haddaan halmaamana xasuusiye ninkii salaadiisii uu dhamaystiray uu iska tegay beertiisii iyo shaqadiisii waaday mucaad baa waxaa lagu yihi ninkii hebel baa kaa goortay salaadii uu iska tegay dalika madaaka munaafiqun buu yihi durbe xukun buu saaray qab waa xukumay ninkii baa warkii gaaro warkii intii lala orday bal ninkii mucaad ahaa wuxuu yihi ninkaa munaafiq wey ninkii dacwad buu ku taagay mucaad oo nabigu u tagay ma rasuulka ilaahi mucaad intuu kula soo tukado annagoo hawl dhaxda naga taalo oo daalan oo beera kasoo rabaxnay suurat baqar u iska qabsanaya meesha dib maro nabigu weligii maalinkaasuu u caroode ma caroon ba layihi mucaad buu u yeeray kamana hadlinin kamana waraminin wuxuu hi afatanun anta yaa mucaad ummadda diinta ka cayrinaysaa miya hadduu qofku dadka tukiyo waayeen baa ku daba tukaday qof xanuunsan baa kugu daba tukaday qof dan iyo xaajale baa idinku daba tukaday salaada ka gaaliya dadka qaladka yaa yeeshay marka mucaad mucaadna xukunkiisii isagoo toos loogu dhihin xukunkaa uu khalad buu ahaa mar haddii isaga gardarada la saaray huwa munaafiqun dina meesha way ka baxday xukunkii deg uu ku degdegay meesha waa laga saaray cibradu haddaba ma mucaad inuu d xukumay oo saa ay la ba mise nabigu inuu radiyey wey xukunkiisi ijtihaadka mucaad baan qaadanaa mise raddiga nabigaan qaadanaa sala la alay wasalam alcibratu biradi nabi baa la qaadanaya halkaas waxaad ka garatay in laga goosan karo horta imaamka haddaa cudurdaar leedahay waad ka goosan kartaa ninka wixii uu sameeyey qaabka uga goostay laba riwaayo wey riwaayaadka badankoodii ninkii inuu mufaaraqeeyey bay sheegeen lamaynan caddayn riwaayadka badankood ma keligiibaa intuu banaan uga baxay fansarafa qaar baa leh qaarna waxay ku dareen fasallama salaadii uu ka baxo asalaamu alaykum asalaamu alaykum yii masaladaa waxay dhalisay ziyaadadaa fasallama moxamed ibni cabaad ilmaki baa ziyaadadaa iska leh haddayna daakiradaydii waa hor ay ugu dambeysee aynan ikhiyaaminna riwaayadaas waa fi صaxiixi muslim min xadiidi maxamed ibni cabaad ilmaki oo shaykhulimaam muslima ah. saasaa maskaxdayda ku jirta oo dib baan ugu noqon doonaa haddi wax iga khaldan yihiin riwaayadaa waxay keentay su-aal la isweydiiyey oo ah salaadaadoo adoo dhexda ku jira jamaacadii baa la laasimay inaad qofka sunadan soo afjirtaa rabtaa ma iska dhaqaaqi misaala asalaamu alaykum asalaamu alaykum baa dhihi inaad ka goosataad rabtaa ood keligaa meel iskaga tukato laba khiyaar baa ku banaan inaad midy ahaan uga goosato salaadaadii halkii ka wadato waa tuu yiriyo wuxuu yihi wa atama munfaridan jaaza iyo inaad salaadiiba ka baxdo baxdood keligaa meel gaara ku xidhato way kuu banaantay haddaad kaba baxayso od keligaa xihanayso ma iska dhaqaaqi mise assalaamu calaykum assalaamu calaykum baa dhihi riwaayadaa fasallama ah waxay tilmaantay ninkii inuu assalaamu calaykum assalaamu calaykum yiri waana cumdada fuqahada badankood markay leeyihiin qofku hadduu salaada dhexda kusoo absharayo sallama lakin waxa laga yaaba iska tiraado sallam eh, salaadiga ma dhamaanine laa daliil laa daliila caleyhi halkaan aad ka laga yaabaayo erey innaga aad inoogu fududaaday baa jira nimaan isagu muxiidna ahayn masaladiina aan tatabucin baa daliil male bu iska leeyahy koob shaba lacabaya noqoto masala daliil maleedi waxaad moodaa ninka xaafid baxr min albuxuuro isagu meel allaalay meesha adilaheeda dhan wada xifdisan baad moodaa arbiciinna ma xabsan ogo laa daliila calayhi afkay naga saar tahay marka waxaan rabaa waxyaaba badan waxaan saa uleeyahay masalada afkay naga saarsaara saarana daliil male laa daliila caleyhida aan ku mamanahay eed moodaba waxa ugu sahlana la cuskaday inay tahay maslada hala yareeyo waayo daliilku wujuh badan buu yeeshaa uruq badanna waa yeeshaa haddaad wada nafyido waana nin xaasidood mustawciba tahay ama nin aimada mustawcibiintaad kasoo gurinaysa wy walilaa adiga waxaad garan weyda wax badanna ma aqaan waxaan garan waayana ma jiro de mushkil wey masaladaasi waxayna inoo sababtay tasaruc badan ayib lakin yukrahu bilaa cudrin cudur daar la weeyo de qofkii imaamka iyo jamaacada asalka wujub mutaabaca lalahaa mutaabacada inaad ka goda bilaa cudur daaraan ma ficil ayib intaa kadib wuxuu u gudbay ninkii salaada hortii la galay gadaalna kaga soo xirtay isagii imaamkii iyo salaadihii maxaa kala haysa salaadii haddaad imaamka la bilowdo waa la gartay salaadii haddii qaar hortaa la tukado oo qaari ku dhaafo iyo axkaamta ka dhalanaysa oo dhan baa halkan laga hadlaya walow wajada imaama imaamkii hadii uu helo raakican xaal u yahay imaamkii mid rukuucsan imaamka oo rukuucsan baad u timid axrama qofkii maamuumka waa xiranaya salaada waa takbiirtiibu ku xiranaya muntasiban isaga oo taagan xalay u taagan adoo taagan oon foorarsan baa takbiirta xirashada samaynaysaa uma kabara lirukuuci rukuucdu u takbiirsanaya allahu akbar buu rukuucda udhihi takbiirtani waa sunna rukuucda haddaa ka tagtana way ka asixi laba arrimood baa lagaa rabaa marka horta takbiirat lixraamka adoo taagan inay dhacdo laba markaad xirata kadib inaad rukuucdo fain waqaca hadduu dhaco bacdu takbiirati lixraami takbiirtii xirashada wax kamida fii gayri lqiyaami adoon taagnayn baad xiratay dhacday lam tamcaqid salaadaadi guntay mayso imaamku rukuucii inuu kaasoo soo horto saad ka yaabaysaa allahu akbar baa tii tiri madaxa siyar foolisay salaadaa kuuma xirmin allahu akbartu adoo taagan ha dhamaato kadib rukuuc sababtoo takbiirat lixraam nabigu wuxuu yihi idaa qumta ila salaati fakabir haddaad u istaagta salaada qiyaamkuna waan soo marnay arkaanta salaada ninkii qofkii awooday inuu yahay haddaba rukni dhankood awoodaad ka tagtay takbiiratxraamkana waxaa la rabaa fi lqiyaami inay ku dhacdadoo taagan marka degdegii ku hayay ee degdegaysa ku kugaad leedahay haddaad madaxa si yar fooleyso oo jidka kusii yar dhacda takbiirtaadon dhamayn salaadaada xooka ma jiro fain waqaca hadduu dhaco bacdu takbiirati xraami wax kamida qayb kamida takbiirtii xirashada fii gayri qiyaami istaagii tooskaa adoon taagnayn oo yar foorarsaday lam tancaqib salaadiisu guntami mayso masalaa masalada koobaad fain wasala hadduu gaaro ayib ilaa xaddi rukuuci xaddii rukuucda almujzii ay kuu gudi lahaa rukuucda xadda mujziga ee kuu gudaya waynu soo marnayo waa xad labadaada gacmood lawyahaaga ay qaban karaan ay gaari karaan in lasii simay waa kamaal xadda ugu yari waa inaad foorarsata qadar gacmaha lowyahaaga ay gaari karaan intaa haddaad foorarsigii gaarto oo wadma anna intiina uu ku xasilo qabla rafci limaami imaamku intuusan ka kor noqon can xaddi rukuuci lmujzi isagana uusan dhaafin xasalat lahu rakcatu ragcaddaa way kuu xasishay oo waad gaartay masalada dhinac walba waa laga fududeeyey adigu waxaa lagu yidhi dhabarka inaad sinto ood gaal si fiican u qabata qasab maaha isagana inuusan madaxa kor usoo qaadin qasab maaha adiga labaa lagaa rabaa xaddi ugu yarayd rukuucda inaad gaarto tuma'niinada ruknigii ahaana aada ku darto muddada inta aad samaynayso isagu waa inuusan soo to madaxa kor u qaadin ama gacmihii lawiyaha ka qaadin maaha waa inuusan soo kicitaankiisu xad birukuuci lmujzi dhaafin xataa hadduu qayb mida ah umaaninada soo yarkaco oo xaddi isagoon dhaafin aada gaarsiiso way ku asixi wey saas darteed maxaa samee lagu leeyahay halkan sida lagugu dhigay baan si kale kugu sheego waxaa lagu leeyahay inu kaa soo kacad aad ka yaabaysa rukuucdii badnayd aada isugu dhibine xadulmujzi markaad gaadha tumaaninada boob xadulmujzi markaad sii gaaraysaba tumaaninada ku dar si aad waxun uga gaarto haddaadan umaanida ku darin oo sii hoose gaar oo sii socoto u kaa hortoodo ragcadda kuma jirto wey halkaa waxaad ka garatay imaamka rukuucda haddaad ku gaarto ragcaddaa waa lagu tirinayaa laba daliil bay leedahay oo xilligaa imaamkaa faatixadii kaa xambaaraya faatixadii la yihi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaabi xaaladani kuma jirto cumuumka laa salaata liman lam yaqra bifaatixati kitaabina waa cumuum maksuus oo xaalado laga reebay xaalat caajizi waan soo marnay xaaladana waad ka soo reebi oo waxaa u daliila laba xadiid xadiid waa xadiidka abi bakre zaadaka allahu xirsan walaa tacud rukuuc buu nabiga kusoo gaadhay wuuna la rukuucay ragcaddiina soo celi lama dhihin inay asaxday baa laga gartay waxaa sii cada xadiidka abu daawud iyo daara iyo xaakim iyo bayhaqi iyo keyrkoodba wariyeen e abi hurayra radia allahu canhu arbaahu waxaa kamid a ah alfaadiisi idaa ji'tum ila salaati wa sujuudun haddaad salaada noogu timaadaan anagoo sujuudsan warkaasi fiican dhegeysa fasjuduu dadka la sujuuda walaa tacuduhaa shay-an waxbana ha tirsanin oo kasoo qaadina ragcaddaa idinma jirto laakiin haddayna ii sirin taagniin aan ku sugi waa khalad nabigu u amroo fasjuduu buu yihi weji labaadna way leedahayoo shaydaankaa sujuud intii la yihi buu diiday adigana haddaad sujuud ugu timaado sujuud baa lagu yihi haddaad diidoodan sujuudin shaydaankii baa si u shabahday sooma khasaradaa marka ma fududo iska ilaaliya wuxuu yihi waman adraka arukuuca faqad adraka arakcata ninkii rukuucda soo gaarana ragcadda waa soo gaaray mursalkii cabdicaiz bn rufaacina macan rajuli min asaxaaba riwaayadka qaarkood uu ka warinaya wuxuu yihi haddaad rukuucda nagu soo haleeshaan farkacu wactaduu bitilka rakca ragcaddaana tirsada haddaad sujuudda nalagu haleeshaanna sujuuda walaa tactaduuha ha tirsanina warkaa waa cad yahay marka marka la isu geegeeyo halkaa waxaad ka garatay rukuucda haddaad kusoo gaadho rukuucdaa oo ragcaddaa way kuu jirtaa faatixadiina waa laga xambaray fain shaka hadduu shakiyo hal rafaca alimaamu ma soo toosay can ilxaddi lmujziy xaddii gudaysay ma ka soo toosoo ma soo dhaafay qabla wusuulihi adigu intaadan gaarin ila alxaddi lmujziy xaddii gudaysay intaadan gaadhin miyuu imaamku soo kacay aw bacdahu mise markaad gaadhay kadib haddii aada shakido imaamka rukuucdii ma ku gaadhay mise kumaada gaadhin intii loo baahnaa gaadhitaan ma ku gaadhay mise kumaada gaadhin haddaa shakido ko aw kaana rukuucu ama rukuucdu waxay ahayd ayra maxsuubin lilimaami imaamka midaan aan utirsanayn ka muxdisin sidii nin wayse ka tagtay wakadaa man qof waye bihi najaasatu khafiifa najaase khafiifa ay ku siilay aw rukuucin khaamisatin ama rukuuc shanaad oo sahwiyay ahayd lam yudrik ragcaddaa muna haleelin qof khafiyatun jase qarsoon wuxuu yihi imaam baad ku xiran tahay haddaad ka shakida inaad rukuucii ku gaadhay intii la rabay inaadan ku gaarin asalku inaadan gaarin wey haddaad shakiday sidii ma dhamaystirtay mise maya maya wey jawaabta saas darteed ragcaddaa kuuma tirsana haddii imaamkan rukuucdan aada ku gaadhay lafteeduba aynan uba tirsanayna ragcaad saxriba ayn ahayn oo bilaa ahaaratin ama xadas ama najaasa cadamu ahaara ku tacalluqday ama rukuucdan ama sahwi lafteeda ahayn isaisna uma tirsano haddayna asalkiiba jirin ayna tirsanayn faracii ku salaysnaa ma tirsanaanaya farculbaail baail dheh asalkiiba meesha haddaan ka saarnay faraciisana raaci laakiin ishkaalku waxaa wey seed ku ogaan wey seed ku ogaan wey imaamka nijaasa kafiya inuu lahaa waxaa u laga hadlaya haddaan ogaato haddaanan ogaanin horay u wad isaga dushiisa weeye famaa asabtum asaabuu falakumba lahu wamaa asaau akhtaau falakumba calayhim dushooda wey imaamka dushiisa alla ka weelay meeshaa lagu cararayo culays iyo dembi badan bay wadataa ogaana waxa laala salaada ka xumaada dushiisa wey hadday ficnaatana wayna wada ficnaatay hadday wax ka qalloocsamana kuu keli weeyo culayskeeda marka meeshaa meel sahlan maaha wamataa adraka alictidaala qofku qoftuu soo haleelo alictidaala toositaanka rukuucda laga soo toosay iyo famaa bacdahu wixii ka dambeeya intaqala macahu imaamku la guurguurayaa mukabiran isagoo takbiirsanaya wa yusabixu waa la tasbiixsanayaa wayatashahadu macahu waa la atixiyaadsanayaa fii gayri mawdicihi booskii tashahudka meelaan ahayn imaamkii mar haddaad ku xirato mutaabacadii waa waajib meesha la tasbiixsanayo ama la takbiirsanayo ama atixiya tashahud la atixiyaadsanayo adiga salaadaadii haddaad xilligaa bilowda meelihii aadan samayseen baad samayn adoon faatixa iyo rukuuc soo marin keligaa ma sujuudi lahayd maya waa la sujuudi lakin imaamka sujuudda allahu akbartay wadatayna waa la dhihi tasbiixdeedii waa la akri ayib labadii sujuudood baad dhamaysaan weli ado ragcad baada tukan atixiyaad buu imaamka u fadhiistay maxaa samay waa la atixiyaadsan adi salaadaadii haddii la tiriyo meeshan meel la sujuudiya la atixiyaadsaniyo la tasbiixsada miyay ahayd mise faataxa iyo rukuuc yaa ka horreeyey intan oo dhan ba imaamka ictidaalka haddaad kusoo gaarto inta ka dambayse ragcaddii qaybteedii dambe adig kuuba tirsana laakiin haddana waad la samayn sidii qof ay u tirsan tahay baadna u samayn wixii uu sameeyaba walow adrakahu saajidan hadduu sujuudda kusoo gaaro aw mutashahidan isagoo atixiyaadsanayaad u timid oo waad ku xiratay sajada waa la sujuudayaa aw jalasa waa fadhiisanayaa bilaa takbiiri inta kale waa la samayn laakiin takbiirsan maysid sababtoo ah ataxiyaad loo soo fadhiistay takbiir male nin soo foorarsadoo sujuuday salaada takbiir waa ku taqiinay laakiin miyaa taqaanaa taagni ataxiyaad looga fadhiisto oo la takbiirsado salaad miyaa ku taqiinay maya ayib salaada sujuudda takbiirteedu waxay ahaan jirtay nin ictidaal ka soo baxay oo rukuucda gadaasheed intuu ictidaalay soo takbiirsaday baa takbiirsan jiray soomaa nin allahu akbar takbiir u yidhi ictidaal kama iman toos buu sujuudu aaday takbiirsan maayuu leh waa asaxu lqawleyn fi lmadhab qoladii dan baa jirta u takbiirsana naga daali rukuucii waxaa kama duwane walaw sallama imaamu imaamkii salaada aduu ka baxo wa huwa mawdicu juluusi masbuuqi qofkii salaada lagala horeeyey meeluu salaadiisa fadhiisan lahaa buu joogaa qaama wuu istaagayaa mukabiran isagoo takbiirsanay imaamkii salaadii wuu ka baxay fadhiganuu fadhiyey adna salaadaadii waad fadhiisan lahayd laba ragcadood baa ku dhaafay laba ragcadood baad ka soo gaadhay laba ragcadood baad la tukatay waa tixiyaadsaday adu maxaad samaan lahayd baad keligaas haddaad atixiyaadsan lahayd laba ragcadood gadaashood baad joogtaa imaamku waad la atixiyaadsan lahayd hadhu markaa atixiyaadsata maxaad samayn lahayd imaamka haddu salaada ka baxayna maxaad samayn markaad keligaas istaagta allahu akbar sunada dhahdeen haddana allahu akbar baa dhihi wey saa darteed walaw salama alimaamu salaada hadduu ka baxo walxaal huwa mawdicu juluusin meel fadhi uu joogo juluusilmasbuuqi qofka salaada qaybi ka horreysay meel uu isna fadhiisan lahaabaa la joogaa qaama uu istaagayaa mukabiran allah akbar isagoo leh fain lam yakun hadduunan ahayn mawdicahu booskiisii ujeedada inta hore loo keenay intan damba wey falaa takbiira ma leh waxaa lagu yihi ragcaddii ko saddexaad baad salaada kusoo gaadhay afraad baad kusoo gaadhay adiga hal ragcad baad tukatay imaamkeeda ti afraad bu ufadhiisay soo ma aduma ma fadhiisan layd atixiyaadka maya imaamka mutaabacaad ufadhiisatay mutaabacadii markaad ufadhiisatay waa atixiyaadsado waa dhamaystay markaad istaagaysa allahu akbar ma dhihi waxay yihahdeen maya limaada waxay yihahdeen adagoo keligaa tukanaya kasoo qaad ragcaddan sujuudda markaad kasoo toostay imisa seer baan allahu akbar dhiilay iyo istaaggaadi halkii mar waxaad tiri markaa atixiyaadka imaamka la socota u fadhiisanaysay baa tiri takbiirtaadi istaagga aad u dhiilahay imaamka markaad la fadhiisanaysa waad hormarsatay tan dambeed dhahaysaay xaggay ku tirsan tahay salaadda ay kaga tirsan tahay yihahdeen imaam aad raacayso allahu akbar ma jiro taadiina waad hormarsato imaamkaad raacsatay marka takbiir ma laha bay yihahdeen meeshani takbiirtuna waa laba in laga soo tooso in loo takbiirsanayo iyo istaag in loo takbiirsanayo tii hal mid ahayd waad jumlaysatay wejka madhabka iyo ra'yigoodu halkaas wey bay ku saleeyeen iska masaa'il ijtihaadaad an adilo khaasiya lahayn wey waman wain adraka alimaama hadduu soo haleelo qabla an yusallima intuusan salaamo naqsan adraka fadiilata aljamaacati buu haleelay halkan waxaa weeye waa mas'alada shaaficiyada iyo malaahibta in badani ay ku kala tageen masaa'ilkii lagu yihi sunadaad ku jirtay waa ka baxaysaa hadduu ka baqo fawaatu ljamaacati inay ka tagto masaladan goorbay jamaacada iga tegaysaa wey jamaacada salaadu maxay igaga tagtaa martaa in laga baxo wey shaaficiyada ragcadda hore dhib mala hadday ku dhaafto ragcad labaad hadday ku dhaafta dhib ma laha mid saddexaad hadday ku dhaafta dhib ma laha ta afraad hadday ku dhaafto atixiyaadka ugu dambeeya kasoo gaari karto sunadaad soo dhamaystira wey warka madhabka warka warkaa wey saa inaad ufahanta wey waayo jamaacada fadiiladeeda maxaan ku gaaraa intuusan assalaamu calaykum i haddaad xirato wain adraka alimaama hadduu soo haleelo inaad xataa fadhiisato shardi maaha qabla an yusallima inta aanu salaaman naqsan adraka wuxuu haleelayaa fadiilata aljamaacati jamaacada fadligeedii qofkaasi waa helayaa waxay yidhaahdeen dhowr arrimood baad ku soo gaartay laba arrimood oo muhiim ah takbiiratu takbiiratulixraamkii inaad imaam iyo ma'muum isu noqotaan waad ku gaartay niyadii musaaxibada lixraamka la socotayna waad ku gaartay niyadii iyo takbiiradii markaad ku xidhatay imaam iyo ma'muum ma isu noqoteen horta qadarkay dooni ha gaadheen ha imaam iyo ma'muum hadday isku xirtaan caqdigii jamaacadu ku guntami jirtay ma la hayaa ha aqalu maa yusamaa jamaacatan waan helay jamaaca wixii lagu magacaabi lahaa hadhow ka gooso haddaad xataa imaamka la xiranayso markaad takbiirta allahu akbar kula xirato bay axkaamu jamaaca iyo maamuum iyo imaam oo dhan laazimtaa soo ma caqdigii wax ka xirmayeen waad gaartay oo waad haysaa mar haddaad caqdigii hayso fadligiina waa heli halla kaloo fadli badnaada ninba intuu kasoo gaaro laakiin fadligii asaaskii aslu jamaaca waad hel waxay dhahay ninkii yidhaahda intaa ka badan baa la shartinayaa fa calayhi bidaliil ad iyaga daliil ka rabay waxayna cuskadeen mas'aladii la dhihi jiray alcibratu biawaaili asmaai laa biawaakhiriha cibradu markii imaamo iyo jamaaco la yidhaahdo halkay ka guntantee ugu yar buu asalku ka xirmaa ka badan baa la rabaa ninka yidhaahda waa inuu caddayn daliil keena qolada culimada diiday waxay qaarkood yidhaahdeen ilaa ragcad kaamila aada ah h haleesho fadilajamaca meelaysa waa inaad ragcad kaamila ah haleesho waman adraka rukuuca faqad adraka rakcata bay yihahdeen qoladana waa doodeen oo waxay yidhaahdeen ragcad baan haleelay iyo fadli jamaacaan haleelay kala laba weynimay ma labadan mas'alo inay isku xiran yihiin daliil kale u keena marka lijaajka iyo muranka labadan ee shaaficiyada iyo qoladan ka farcanta ee gaarka uga fallaagowday ee xanaabilada la yihahda raxmatullaahi calayhim jamiican masaa'ilkay aadka isugu ruduuda udhex martay bay kamid tahay waa iska mabaaxif ijtihaadiya weeye wamaa adrakahu wuxuu maamuumku soo haleelay fa huwa awalu salaatihi salaadiisii qaybtii hore wey wamaa yatii bihi wuxuu la imanaya bacda salaami imaami imaamku markuu salaadaa ka baxa kadibna fa huwa akiru salaatihi wey fa yuciidu fiihi wuu soo celinayaa alqunuuta wuu soo celinaya masale qaacida khilaafiyuu sheegay wejka ikhtiyaarka shaaficiyadana waa sheegay aharu lkhilaafi iyo samaratu lkhilaafina miaal buu usheegay culimadu waxay isku qabteen imaamkii baad ku xiratay aan salaada subax ka soo qaadno ama aan salaada cishaha ka soo qaadno ama aan salaad maqrib ka soo qaadno sideedaba salaadii qaybna way ku dhaaftay dhexdaad kaga xiratay miaal amtiladaynu badine salaada subax baynu ka dhigay marka koowaad ragcad baa ku dhaaftay ragcadna waad soo haleeshay fi madhabi waa la qunuudaaye imaamkii waa qunuuday ragcaddii aada la tukatay isaga salaadiisa marka la ragcaddii dambe ahayd soo ma adugu ragcaddaad la tukatay ma taadii damba mise waa taadii hore masaladaasaa la isku qabsaday qolaa waxay yidhaahdeen waa taadii dambe tan dambeed la tukatay iyo tiisii dambe weeye tan horena tadaad sidaad dib ka tukan doonto waa ragcaddaadii hore maa samaratu lkhilaafi horta ragcaddii hore u istaag salaada ragcadda uhoreysa istiftaax iyo isticaadaay leedahay soo ma labadii waa inaad la timaado waayo ragcaddaa tukatay tii dambay ahayd tii hore iftitaaxa iyo isticaadada lahayd haddaan la iman haye waan la imid qunuud ma qunuudaysaa maya sababtoo qunuudku ragcaddooda dambuu ku jiraa tii dambana hore usoo tukatay qolaalkaasay mareen qola waxay dhaheen may waxaad tukatay waa ragcaddaadii hore tii dambe way kuu dhiman tahay saas darteed ragcadda dambe markaad u istaagto iftitaaxii sacaadadii la iman mayso laakiin quruudkii waa la iman oo ragcaddiisii dambe haddaa la joogaa cishay noqotay laba ragcadood baad kasoo gaartay labada ragcadood tukatay ma labadaadii horaa se waa labadaadii dambe samaratulkhilaaf waxaa wey haddaan dhahna labadaadii horaa tukatay markaa afarta ragcadood laba ragcadood mu istaagto iftitaaxna malihi salaad jahriyana maaha qiraada kor u akrin mayso qiraada kor u akrin mayso haddii aan idhaahda labadaadii dambaa tukatayna iftitaaxi iyo jahriyadii labada dambe ead ceshaheed istaagtay baad qiraada kor u akri iftitaaxina waad la iman misaal saddexaad aan siiyo ka duwan kuwan oo isna suuradu ka muuqanaysa maqrib wey ragcaddii u dambeysaad ka soo gaartay masale weeye labada ragcadood ee dambe haddaan idhaahda salaadaada aakhirkeedii waa tukatay awalkeedii baa kuu dhiman iftitaax iyo jahriyaad la iman ko labada ragcadood ee dambana hal atixiyaad baad ku tukan waayo maqribka labada hore ba hal atixiyaad ugu tukan jiray soo maa tii dambe waa dhamaysay waa ismaafisay labadii hore iftitaax samee qiraadiina la jahar labadaba hal atixiyaadna u samee haddaan niraahdo labadii ragcadood ragcaddii hore tukatay waa mid kamida ragcadaadii hore hal ragcad baad ku dari la jahri iftitaaxna ma jiro waa atixiyaadsan labadii ragcadood atixiyaad baad dhamayn kadibna tanaad siriyo oola iman qiraadee suurada khilaafka samarada masaa'ilka saamaynayso waxaa la keenayaa waadix inay tahay xoogay caddaatay saas darteed waxaan leenahay mar daba kale soo uruuri warkoo ninkii imaam la tukaday salaadiina qaybi dhaaftay qaybtan aad imaamka la tukatay ma salaadaadii qaybtii hore aad la tukatay isagana qaybtiisii dambe wey mise waxaan aad tukatay iyo ku tukaday dhammaan salaada qaybteedii dambe wey oo waxaad dib ka tukan doontaa qaybtii hore ah mal maxaa daliil waa labada qolaba hal xadiis labadiisa riwaayaa la daliishaday fama adraktum fasalluu wamaa faatakum wixii idinka tegay faatimu dhamaystira wax bilaaban baa la dhamaystiraa soo maaha shaaficiyadii raggooda wey waxaad tukatay waa qaybtii hore qaybtii dambaad ku dhamaystira waxay dhahen nadarka saxiixaana wuu kutusayaayo wax gadaal laga soo bilaaba ma jiro salaad gadaal kama bilaabatay hore ka bilaabataa salaad gadaal gadaal loo tukanayo waxay meesha macquulba maaba salaada ragcadda dambe ragcadda horay ku salaysan tahay oy daba socotaan maya tii dambaad tukatay salaad mankuusaa baad noo sheegaysaa bay yidhahdeen qolada kalena waxay idhahdeen xadiidka riwaayo kaleo caddaysay baa jirta famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu wixii idinka tegayna qadeeya waxaa la qadaynaya muxuu yahay tii horaa kaa tagtay tii horaa dib kala imanaysaa tii dambe waabad la tukato kaama tegino waad kasoo gaarta labada riwaayo waa qoloba meel la aaday calaa kulli xaal khilaafka madaahibta xanaaftiya ragga lamidkaa qaybta dambaa lala jahri bay leeyihin marka haddaad la tukataan hawaswaasin o haada hawla yaamine amaanib madaahib culamo jirta saa darteed haddaynu niraano qaybta aada tukatay waa qaybtii hore salaadaada kii dambana way dhiman tahay oo nidhaahda qunuudkuna waa madhabku kamid yahay ragcaddii labaad markaad istaagta qunuudkaagii waa weli soo ma fayuciidu fiihi lqunuuta qunuudku soo celina taa samaradii markaas caawa ku deenina wallah sal allah ala slam allah biamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astairka atubu ilayk